watacala galabta waa baabka sagaal iyo toddobaatanaad maa laa yajuusu lilmuxrimi akluhu min asayd baabu maa laa yajuusu waxyaabaha aan bannaaneyn ayuu baabkaan u baabyahay yahay aan u bannaanayn dhah lilmuxrimi qofka muxrimka ah akluhu inuu cuna min asaydi ugaarta xaggeeda qofka muxrimka ah oo xajka xarman amaba cumrada xarman ugaarta la ugaaro noocyo amaba hab haddii loo ugaaro uu cuni karo ayaa jirto hab haddii loo ugaaro aan la cuni karinna way jirtaa habka haddii loo ugaaro aan la cuni karin waa asaga hadduu ugaarta hadal ma lahan tan labaadna haddii isaga loo ugaarana oo isaga u noqdo cidda loo ugaarayna ayadna waxaa weeyaan lama cuni karo laakiin isaga haddaan loo soo ogaarin oo uusan haba yaraata wax lug ku kadibna ninkii dantiis usoo ogaartay wax ka siiyo xilligaas sida raajixa insha allah tabaaraka wa waa loo ogoliya inuu cuno xadiidka laba kun todoba boqol iyo laba kun sideed boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih mtl akhbarna qutayba bn saciid can maalik ibn asm ada alhijra can ibni shaabi zuhri can ubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud waa tabt can cabdillahi bn cabaasin radi allahu tacala canhuma can isacb ibni jahaama radia allahu tacala anhu ardah annahu sacb ibni jahaama ahdaa wuxuu u hadiyeeyey lirasuul rasulk sal allahu caleyh waslem ximaara waxshin dameer farow ayuu nabiga usoo hadiyey calayhi salatu wasalaam wa huwa nabigeennana bilabwaa meesha abwa la yidhaahdo uu jooga aw amaba biwadaan meesha wadaan la yihahdo uu jooga faradahu calayhi rasul rasulka ayaa ku celiyey calayhi salaatu wasalaam falama goortii ra'a uu arkay rasul rasulka sal slm maa fii wajhi wejigayga wax ku sugan oo arrinka inaan dhibsaday in hadiyad dhan uu nabiga u keenay sala allahu alay slam una dhibsaday markii wejigay ka dareemay qaala wuxuu yidhi amaa inahu isaga lam naruddahu kuma kuguma aan celin calayka korkaada adig kuguma aan celinin dameer farowgii ilaa anna annaga xurumun dad muxrimiin ayaan nahay sidaa darteed ayaan kuga celinay iyo nabigeen sala allah alay slam culimadu marka waxay leeyihiin eh, waxaa meesha ka muuqatay in nabigeena calayhi salat slam uu ogaaday in ninkan sacb ibn uu nabiga darti usoo ogaaray calayhi الsalaatu wasalaam saas ayay culimada ku sharxayaan xadiidka wallahu aclam meesha abwaa la yidhahda iyo wadaan waxaa weeyaan wadaanta waxay ka tirsan tahay bartamaha taqriiban maka iyo madiina meel taqriiban bartamaheeda ku dhow oo raabiq la yihahdo oo hadda xajka laga xirto ayay waxay u jirtaa toddoba iyo lixdan kilomitr dhanka waqooyiga oo dhanka madiine xaggeed ay ka xigtaa oo dhanka madiine xaggeed ayay jirtaa marka waa meesha la yidhahda wadaan abwadana waxaa weeyaan eh, eh, waadi la yidhaahdo waxaa weeyaan eh, wadaanta ayaa meesha booska ah oo tuulo ah waadigaas marka wuxuu dhex maraa tuulada waxaa dhex mara waadi la yidhaahda waadi alabwa waadi weyn oo dhirar badan ayaa mara meesha ayada waadigaas marka oo la yidhahda abwa ayaa wadaanka ay ku dhex taallaa magaalada raabiq ay waxay ka jirtaa lix eh, toddoba iyo lixdan kilomitr ay u jirtaa sixty seven ama lixdan iyo toddoba kilomitr ay u jirtaa dhanka waqooyiga oo maxaa weeyaan eh, madiine xaggeed ayay eh, ka xigtaa meesha iyada marka meesha la yihahdo wadaan waan taas weeyaan waayahay xadiidka laba kun sideed boqol iy labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alay mtl akhbarna qutayb bn saciid qaala xaddatana xamaad ibn zayd bn dirham wa iqatun tabt can salih bn kaysan wa iqatun tabt can ubaydillah bn cabdillah bn cutb bn mascuudin wa iqatun tabt can cabaasin radi allahu ta anhuma can isxaab bn jathama radia allahu taala anu ardaa ana nabiya nabigeena sal slm aqbala nabiga wuu soo qaabilay calayhi salaatu wasalaam xataa idaa kaana goortu ahday biwadaana meesha wadaan la yihahdo oo muxaafadada raabiq ku taallo ra' wuxuu arkay sacab ibnujathaama ximaara waxshin ahay ayuu arkay waana soo ogaaray abcan ayaa raacsan faradahu calayhi markaasuu nabigu marka u keenay uu ku celiyey markuu meesha hadal baa ka maqano ra'aa ximaara waxshin faqatalahu aw fasaadahu uma ataa bihi ila اnabi sal slm faqadamahu lahu faradahu caleyh wuu ku celiyey nabigeena sal slam wa qala wuxu yhi nabigeena alayh sl slm ina anaga xurumun dad xarman ayaan nahay laa nakulu sayda ugaarta ma cuna culimada marka waxay ku fasirayaan ugaarta iyaga dartoo loo soo ugaaray ama ugaarta ay ugaarteen labada ayaan loo ogolin laakiin ugaarta kale oon ayaga loo ugaarin dhib ma lahan wallahu aclam ama saydulbaxri oo muxuu ahaa badda ugaarteeda waa wax bannaan oo naskii qur-aanka ahaa ayaa caddayni xadiidka laba kun sideed boqol iyo labayo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai axmed bn axmed bn suleyman ruxawi waa iqatun qala xadaثna cafan ibn muslim albahili wa iqaة habt wa reer basra qala xadaثna xamad ibn slmta wa iqaة caabid ahbat الnaas fi haabit ibn aslam burani watahayara xifduhu fi aakhirihi qala wuxu yhi anba'ana waxaa noo warramay qays ibnu sacd almaki wa iqa can caطa ibn abi rabax wa iqaة faqiih faadil kahiir alirsaal weeyaan can bni cabaasin ana bna cabaasin radi allahu tacala canhuma qala cbdulahi bn cabaas lizayd ibn arqam wuxuu ku yidhi maa calimta miyaadan ogeyn ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam uhudiya lahu in loo soo hadiyey cudw saydin ugaar gobol ka mid ah oo hilibkeedii ka mid ah wa huwa nabigan muxrimun oo muxrim u yahay falam yaqbalu uusan aqbalin sow ma ogid zaydow yaa dhihi cabdibn cabaas baa ku dhihi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi nacam haa waa ugaartii dartii loo soo ogaaray nabigeena sal sl xadidka waxaa weeyaan kaas ku lifaaqan ma nambarow idin yeele idinkugu yeele number malaha soo ma qala aimam nas aleyh ramat lla abarani akhbaranii camr ibn cali falas wa iqaة xaafid qala xadaana qaala samictu yaxya ibn saciid اlqaطan wa iqaة tabt qaala wuxuu yihi wasamictu aba caasim akhbaranii camr ibn cali falas qaala samictu yaxya ibn saciid اlqaطan wa samictu samictudaas marka waxaan u maynaya inuu yahay alimam الnasaي aleh raxmat اllah aba caasim ayaan ka maqlay adaxaak ibnu makhlad ashaybaani waa iqatun dabt qaala waxay yidhaahdeen ah, marka waa ninka saa dhaha waa samictu dhaha waa camr bn camr falaswa mhm. mhm. ah, xadana ibnu jurij akhbaranii camr ibn camr falas qaala samictu yaxya wa samictu yaxyaan ka maqlay wa samictu kamaan haddana waxaan ka maqlay caasim marka ninka la yidha camr al fallaas ayaa laba jeer midna wuxuu ka maqlay yaxya ibn saciid alqaطaan midna wuxuu ka maqlay abaa caasim ayuu ka maqlay qaala waxay yidhahdeen marka abu caasimkana waa daxaak ibnu makhlad ashaybani waa iqat habt xadaanaa waxaa noo warramay ay yihahdeen ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdiiz ibnu jurayj waay waa iqatun habt yursil waydalis eh, hay weliba tadliska khafiga sooma ahin qaala ahbaranii xasan muslim eh, ibnu yanaq yanaq almaki waa iqa can taawus ibni kaysaan can ibn cabaasin radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cabaas qadima zayd ibnu arqam ayaa soo galay yimid faqaala lahu ibnu cabaas wuxuu ku yidhi yastadkiruhu isagoo ka xusuusin dalbi kayfa sidee baad akhbartanii iiga warrantood iiga sheegtay can laxmi saydin ugaar hilibkeed oo uhdiya loo soo hadiyeeyey lirasulilah rsulka loo soo hadiyey sal l slm wa huwa rasuulkani xaraamun uu muxrim yahay qaala wuxu yidhi nacma uhdiya lahu waxaa loo soo ahdaa lahu wuxuu u soo hadiyey cudwan ximin oo min laxmi saydin ugaar hilibkeed ah faradahu nabiguu ku celi sal allah alay slam wa wuxuu yidhi ina anaga laa naakulu ma cunna ina anaga xurumun muxrimiin ayaaa ayuu nabig yihi sal allahu alayh ali waslm xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala alimamu nasa aln abarna maxamed qudaamata wa iqa qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid اdabi wa iqatu habt can mansuur muctamir wa iqatu habt can alxakim ibn cutaybat alkindi wa iqatu habt an saciid ibn jubayr waa ninka aad imaamka ahaa faqiih ahaa iqada ahaa habtiga ahaa can bni radi allahu tacala canhuma qaala cbdillahi bn cabaas ahdaa wuxuu soo hadiyey asacb ibnu jahaama ninka saxaabiga jaliilka radi allahu tacala u arda ilaa rasuulka aluu soo hadiyey sal slm rijla ximaarin rijla ximaari waxshin dameer farow lugtii ayuu usoo hadiyey taqturu daman oo dhiig uu ka di'i marka iyadoo ka jaray wa huwa rasuulkeena muxrimun oo muxrim yahay wahuwa isagana biqudayd meesha qudayd layihah nabigan uu jooga sal l slm dhanka maka ay xigtaa qudayd faradahu caleyhi nabigu ku celi calayhi salatu slam ciladii aan horey usoo sheegnay uu nabigeena calayhi salatu slam ugu celinayey cilad ka mid ayuu muxuu ahaa ugu celiyey xadiidka laba kun sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay akhbarna yuusuf ibnu xamaad almacniyu hahay iqa qaala xadaana sufyaan ibnu xabiib albasri waa iqa can waa imaamkii can alxakim cuthayb uh, alkindi wa iqatu sabtu xabiib wa huwa bn abi haabit wa iqatun faqihu jaliil kaiir alirsaal wاtadliis can sacيid bn jubayr can ibn cabaasin radi allahu taca anuma ana sacb bn jahaama radia allahu taca arda ahdaa linabiy nabig wuxuu soo ahdiyey ximaaran dameer wa huwa nabigeen muxrimun oo muxrim yahay faradahu caley nabiga wuu ku celiyey calayhi salatu slam axaadiistaas markaan soo marnay ninka ama qofta ama qofka muxrimka ah haddii ugaarta dartii loo ugaaray inaan la cuni karin ayaa culimadu soo daliishadaan xadiistan eh, ama isagu ugaarsaday baabka siddeetanaad baabun idaa daxika hadduu qosla almuxrimu qofka muxrimka ahaa oo fa alxalaalu qofka xalaasha ahaa oon muxrimka ahayn uu u baraaruga lisaydi ugaartii oo fa u dilo hee ayakuluhu miyuu cuni am laa mise ma cunaayo meelaa la wada joogay dad waxaa isdhex joogay muxrimiin ah oo xajka xiran iyo dad waxaa isdhex joogay aan muxrimiin ahayn oo caadi ah kadibna ugaar ayaa qolyihii muxrimiinta aan ahayn ay arkeen qofkii qolyihii muxrimiinta aha kuwa muxrimiinta ayaa marka qoslay qosolka ay qosleyna marka ninkii muxribka aan ahayn ayaa u baraarugay oo qosolkoodii ayuu danayn ka qaaday ugaartii u arkay kadibna uu soo dishay ugaartii ugaarta ayada qolyihii qoslay ma cunayaan mis waa maya halkaanu marka xadiidkan kaga sheekaynaya xadiis ah, kusoo xigta oo kaalmayn ma noqonaysaa ama inay ugaarta ka qayb qaateen ma noqonaysaa xadid laba kun sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai ala mat abarna maxamed bn cabdillah sancaani wahiqatun qala xadaana khalid bn xaadi hujaymi wahiqatun habt qala xadaana hishaam adastaawi wahiqatun habtun rumiya bilqadr can yaxya bn abi kaiir hiqatun habtun yursil yudalis can cabdillahi bn abi qataada wahiqa qala wuxu yidhi bdullah bn abi qataada abu qataadihi saxaabiga ayaa dhalay radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi abu qataada ama cabdullahi wuxuu yidhi inalaqa waxaa tagay abi aabbahay maca rasuulillah nabiga alla jirkiis sal slm camal xudaybiya sanadkii heshiiska xudaybiya la galay fa axrama asxaabuhu asxaabtiisii way xarmadeen walam yuxrim isaga muusan xarmanin waa keeda qofkaan xarmanaynin waa abu qataada fa baynamaa goor ana aniga maca asxaabii hadalka yaa wata marka abu qataada wata fabaynama jeer ama goor ana aniga maa asxaabi asxaabtayda saaxiibaday aan la jira daxika bacduhum ilaa bacdin daxika u qosle bacdu markood ilaa bacdin marka kale isku qosleen faalabtu fa nadartu waan eegani marka faidaa waaba iyadoo ximaaru waxshin dameer farow halkaan taaganya ugaartaas aad baa looga baahnaa iyagana farow ma qaadi karaan ma taaban karaan ila muxrimiin weeyaan fatacantuhu markaasaan warankii aan watay aan ku duray fastacantuhum waan ka kaalmo dalbe markaan hawshaas fulinaayey oon ugaarsanayey inay ii kaalmeeyaan baan ka dalbay qolyihi muxrimiintahay fa aba way diideen an yuciinuunii inay ii kaalmeeyaan fa akalnaa kadibna waxaan wax ka cunay min laxmi hilibkiisii iyaga laftirkoodii wakhashiina waxaan ka baqnay an nuqtataca in nala dabagoosta oo cadowgii nabiga calayhi sala sl jidka uu maray iyo jidka ayaga ay laba jid kale ahaa in marka cadowgii una goosta oo meel gooni ah nagula hela ayaan ka baqnay faalabtu rasuula nabiga alla marka aan raadiyey keligiisa issii markuu nabiga dhanka u jiray ayuu saxaabada intuu ka tagay raggiisii kale ayuu nabiga xaggiisa aaday alayh salaa slaam fa rasuul ayaan dalbay uraficu anoo aad iyo aad u oradsiina farasii faraskayga shawan wakti wa asiiru soconi shawan waktina soconi tartiibaan mar u socodsiina in mararkana waxaa weyaan aad baan u dheeraysiini falaqiitu rajulan baan la kulma min khifaar ree khifaara Ah, eh, ayaan la kulmay fii jawfi leyl habeenka uurkiisa iyo bartamihiis ayaan kula kulmay faqultu waxaan idhi ayna inteebaad taragta uga soo tagtay rasulula rasulka sal slem qala wuxuu yidhi taragtuhu waan ka soo tagay wa huwa isagana qaa'ilun isagoo qaylulsani bisuqya meesha suqya la yidhahda oo meelihii muxuu ahaa magaalooyinkii amaba tuulooyinkii amaba baadiyaalkii ama celashii amaba waadiyadii eh, maka iyo madiina udhexay ka mid ah isagoo ku qaylulsana qayluladana waa hurdada la hurda maaninimada la hurda oo duhurkii oo kale meelahaas iyo agagaarkeeda xilligaas xilliga ay kulmaan waa goorma waa wasat leyl jawf leyl waa habeenimo xilliga isagoo meesheeda qaylolo u jooga ayaan ugu soo tagay meesha suuqiyaa loo yaqaano waaya falaxiqtuhu nabiga ayaan ka daba tagay faqultu waxaan ihi eh, marka yaa rasuul rasuulka ina asxaabaka asxaabtaada yaqra'uuna calayka asalaam salaam ay kugu soo dul akhrinayaan ama kusoo salaamayaan iyo waraxmat allahi naxariista alle yaqra'uuna calayka asalaama waraxmat allahi ay kugu soo dul akrinayaan wa inahum iyagana qad khashow waxay ka baqeen an yuqtatacuu in la dabagoosta duunaka adiga la-aanta oo ayaga gadaal jira inta ayar maxaa laga daba yimaado cadowga uu baabi'iyo fantadirhum ee suga fantadarahum uu suga nabigeena sal slm faqultu waxaan ya rasul rsulka allow innii aniga asabtu waxaan ugaarsaday oon haleelay ximaara waxshin dameer farow wa cindii agtaydan waxaadi minhu xaggiisa waxbaan ka wadaa oo dameerkii eh, hilibkiisa qayb ka mid ayuu wataa marka fa qaala wuxuu ku yidhi nabigan sl sl qowmi dadkii la jiray saxaabadii wuxuu ku yidhi kuluu cuna wahum iyagana muxrimuuna ay muxrimiin yihiin xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qosolkaas noocaas ah oo yna dhihin war noo soo ugaar ama ugaartaan soo qabsa ayna dhihin oo ayagoon xataa wax kale u qasdaynin ay saa ugu dhacday inay insha allahu tacala dhibaato lahayn oo qofka muxrimka hadduu intuu ugaararka kadibna uu qoslo qosolka isaga qofka aan muxrimkeen uu u baraaruga kadibna ugaarta uu soo disho in asaga loo soo ogaaray kama dhigna saasuu imamku soo daliishaday caleyhi raxmat ullah xadiidkan loo soo wada xadid laba kun sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai akhbarna cubayd llah bn fadalata ibn ibrahim النسائي ثقة ثبت قال أنبأنا محمد وهو ابن ابن المبارك الصوري القرشي بالصاد وهي وثقة قال وحيد حدثنا معاوية وهو ابن السلام الحبشي وثقة عن يحيى بن أبي كثير قال وحيد أخبرني وحيد عبد الله بن أبي ana abaahu aabihiis ahbara wuxuu u sheegay anahu abu qataada radia allahu taala arda haza inuu la duulay maca rasul rasulka jirkiis sl slm hazwat alxudaybiya duulaanka xudaybiya qaala wuxuu yidhi faahalluu waxay xirteen bicumrati cumra hayri aniga inta aanan ahayn cumro ayay xirteen fastadtu waxaan soo ugaarsaday ximaara waxshin dameer farow ayaan soo ugaarsaday faactu faacamtu waxaan quuday asxaabi raggayga saaxiibadii ayaan mxu klibkiis ka dharji minhu wahum ayagana walaal hum ayagana muxrimuun ay muxriman yihiin uma ataytu rasul a m sl slm faanba'tu waan u sheegay ana cindana agtanaga min laxmihi hilibkiisa faadilatan mid soo hartay in aan hayno ayaan u sheegay ana cindanaa min laxmihi faadila faqaala wuxuu yihi nabigana sl slm kuluu cuna wahum iyagana muxrimuuna ay muxriman yihiin xadiidka marka iyo xadiidka hore waa hal xadiid taqriiban oo isku macno dhow baabun idaa ashaara muxrimu qofka muxrimka hadduu u tilmaamo ugu farfiiqa ila saydi ugaarta oo faqatalahu alxalaalu qofka xalaasha u dilo iyada xukunkeeda muxuu noqoni hadda qosol maahan waa kaasuu yidhi farta ugu fiiqay xaaladsay noqonaysaa xadiidka laba kun sideed boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alnt akhbarna moxamed ibnu khaylaan almarwasi waa iqa قال xدثنا أبو داود سليمان بن داود أبو داود طyالسي واثقة xافظ غلط في أحاديث قال أنبانا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب الأعرج واثقة قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة ayaan ka mقلay يxadiث isagoo ka sheekayna can أبي أبيهis أبو قتادة رضي الله تعالى رضاه أنهم iyagii kaanuu ina ahayn fii masiirin socod oo lahum ayaga ay leeyihiin bacduhum qaarkoodna muxrimuun ay muxrimin yihin wabacduhum barkoodna laysa muxrimin muxrim uusan ahayn qala wuxu yhi abu qataada fara'aytu waxaan arka ximaara waxshin dameer farow farakibtu farasii faraskayga ayaan koray faahadtu rumxa waranka ayaan qaatay fastacantum waan ka kaalma dalbay fa abow waxay diideen saxaabadii muxrimiintaha an yuciinuunani ay kaalmeeyaan fakhtalastu sawtan waxaan ka daftay ka daftay amaba ka qaatay sawtan jadal min bacdin barkood mid mxua jadal gacant ku haysan daf kas isagoon ii idmin aan ka qaatay fashadadtu cala alximaari dameerka ayaa markaa aan ku adkeeyey ama aan la aaday fa asabtuhu kadibna waan ku asiibay waan dhaawacay ama waan dilay faakaluu minhu ay ka cuneen faashfaquu kadibna way baqeen inay dembi ku dhaceen ay ka baqeen qaala wuxuu yidhi ya sheekh jeedalka may jeedalka farasku ku kaxaysani farasku ku kaxaysani hay faashfaquu kadibna way baqeen inay dembi galeen qaal wuxuu yidhi wasu'ila can dalika arrinkaas ayaa waxaa laga weydiiyey annabiy nabigena annabiy nabigena sal slam fasu'ila waxaa la weydiiyey can dalika arrinkaas annabiy nabigena sal slam faqaala wuxuu yidhi hal ashartum miyaad u tilmaamteen aw amaba cantum miyaad u kaalmaysan qaalu waxay dhaheen laa maya qala wuxuu yidhi fakuluu cuna saas ayuu nabiga sal sl xadidkan waa muttafaqun calayh bas waa haddii marba aan loo kaalmaynin ama aan farta lagu fiiqin khalaas waa la cuni xadiidka laba kun sideed boqol iyo toddoba iyo labaatan waa xadiis daciifa qaala imaam dacfigiisa xaguu ka imaaday dacfiga wuxuu ka imaaday ninka la yidhaahdo jaabir ibn cabdillaahi almadani oo saduuqa katiiru tadiis alisaala jaabir kama maqlin waxba cilal badan baa ku jirta xadiidka cilado badan ayaa ku jirta jaabirka laftiis waa laga hadlay almualib laftiis waa laga hadlay maaragtay yacni laakiin hadda xadiidka cilada cad oo muuqata jaabir iyo ninka la yidhaahda almualib ibn cabdillahi noo imaan doono labada ayaga waxba kalama qaadanin kalama qaadanin sida ay xufaadda caddaynayaan saasuu daciif ku noqda xadidka qala imam nas abarna qutayb bn saciid qala xadaثna yacquub bn cabdiraxmaan alqari wa iqa can camr ibn maysara almaqzumi mowlaahum almadani wa iqat rubama wahim can اlmuطalib ibn cabdillahi almadani wa saduq kahiir tadis wاlirsaal can jaabir bn cbdilahi radi allahu tacala canhuma qaal jaabir samictu rasulah rasulka ayan ka maqlay sal slam qol isagoo leh saydulbari bariga iyo iyo dhulka ugaartiisa lakum adinka xalaalun xalaal bay idin tahay maa lam tasiduuhu inta adinka aadan ugaarsanin aw yusaada lakum lidiin ugaaranin waa idiin bannaanta qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi camar ibn abi camar camar ibn abi camar ninka la yidhaahdo laysa bilqawiiman camr ibn abi maysara ula jeedaa fi lxadiid wain kaana habahad qad rawaa canhu maalik imaam maaligaba ka wariyey laakiin maca dalika ninka qawmi ahan ayuu leeyahay alimaam anasai aleh raxmatulah marka isaga wuxuu ku ciladaynaya ninka camar oo ahaa ibnu abi maysara almaqzumi ninka la yidhaahdo oo iqatun rubama wahima ayuu duraya alimaam anasaa'i laakiin cilada taataabas ma ahan almualib laftirkiis waa laga hadlay oo saduuq kaiir tadriis walirsaal jaabir iyo isagana ma ay kulmin cilada noocaas oo ila dhowra ee xadiidku daciifku noqday waaya baabun maa yaqtulu wuxuu dila uu dili karo almuxrim qofka muxrimka min adawaabi daaboohinka qaarkood yani waxyaabaha dhulka ku tukuba oo dhulku maro waxyaaba waxaa jira qofka muxrimka aan loo diideyn inuu dilo yani markuu rabbigan subxaanaه watacaala saydka ka hadlayay wuxuu yihi uxila lakum sayd اlbaxri wa طcaamu mataaca lakum walisayaara waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xuruman sayd اlbarigi marka waa tii lisu diiday maadaama ay xaalada nooca tahay qaar marka waxaa jirta lisu ogolya in mxuu ah la dilo waa iyagoo tafaasiil noo imaan doo noo imaan doonaa waxaa ka mid alkalb alkalb alcaquur kelbiga waxaa weeyaan boqnogoyska caasiga ah eyga waxaa ka mid ah alxadaaa dafada ama hunfayda waxaa tidhahdaba baashaan muxuu ah ilmaha dhaawacda oo hilibka ka qaadato ayadna lama ogola waa la dili karaa cafwan waxaa ka mid alfara jirta ama foysiqa uu nabigeen ku tilmay sal sl fasiqyarowga ayuu ku tilmaamay waxaa ka mid alwasaq mulaca iyo wix la midka qoratada miya mis mulaca mulaca taqriiban ay u badan tahay waxaa ka mid a waxaa weeyaan caqrabka hankarlaha ka mid ah khamsan fawaasiq xadiidka lagu jamciyaa jira xaye ayaa gadaal ka imaan doonta insha alla arki doonaa marka qaar waxaa jira marka noocaas ah quraabka abqac weliba nooca oo barta cadla ay axaadiista qaar ay sii cadaynayaan marka kuwa noocaas aho yuqtaluuna fi اlxili wاlxaram ayaa jira oo dhib lahayn in la dilo weliba sunno ay tahay qaarkood oo in la dilo dhibka ay keensanaan aad u tiro badan dhib weyn ayay keenayaan laakiin inta kale lama ogola in la dilo xaramka laakiin kuwa iyaga ah oo kalbalcaquurka xayada farada wasaqa amaba mulca wix la midka ah caqrabka iyo xidaaa iyo eh, quraabka abqaca ah. intaba waa la dilaya weyaan axaadiista noo imaan doonta marka waxaa laga yaabaa markuu qatlu lkalbi lacquur markuu yihahdo inuu af shantiba keeno haddana markuu yidhahdo xaye inuu shantiba keeno wahaakada marka waa tikraar noocaasa ah ku yara jiri doona lakiin insha allah imaamka intaas wuxuu rabaa mid walba inuu axaadiis gooni ah u keeno oo sanad gooni ah wato xadiidka ama baabka laba iyo siddeetanaad baabu maa yaqtulu wuxuu dila ama dili kara almuxrim qofka muxrimka min adawaabi wax dhulka dul mara ah oo loo ogol yahay oo uusan ku dembaabayn ayuu baabkan u baabay xadiidka amaba waxaa hoos imaani qatlu kalbi alcaquur eyga caasiga ah oo boqnagoyska ah in la dilo inay bannaanta ayuu baabkan u baabay markaad qofku muxrim yahay xadidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alin tl akhbarna qutayb bn saciid malik ibn anas imam dar alhijra can naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl qa rasulkan khamsun shan laysa maahan almuxrimu qofka muxrimka fii qatlihina dilkooda junaaxun wax dembi ah dushiisa maahan wuu dili karaa shanta waa kuwe alquraabu dukihi qaaow qaaqow ay qaar dhahaan dadka qaar qaaqow iyo duke iyo iwalxidaa'a dafadi ama hunfaydi iwalcaqrabu hangarlaha ama haraanka waalfa'ratu jiirka waalkalbu alcaquur iyo eyga boqnagoyska ah intaba waxaa weeyaan waa la dili karaa ayuu nabig le sal slam qofka muxrimkuu dili karaa baabu qatli xayati abeesada in la dila inay banaanta markii qofka u yahay muxrimka ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasa ala akhbarna camr bn cali lswa iqatun xafid qala xadana yaxmed sacid alqaطaan qala xadana shucba wa imamka qala xadana qataada ibnu dacamat sadusi basri can saciid ibn musayab musayab can caaishata um muminiin radia allahu taala ada can nebi nabig nuux kone sal sl qal nabigan wuxuu yidhi khamsun shan yuqtalna tuluhuna wadilaadh almuxrimu qofka muxrimka ah alxayatu abeesadi ilan dhibkeeda ayaan sahlnayn weliba nooca la dilaa waa noo imaan doonta waa nooc khatar ah oo indhahana dadka soo rida haweeneyga muxuu ahaa xaamilada amaba ilmaha uurka lahna haddii ay indhaha saaraanba ay ilmaha ka soo dhacayaan noocaas marka waa lagu degdegi dilkooda iwa alfaratu jiirti iwa alxidaatu dafadi amaba hunfaydi iwa alquraabu tukihi alabqac mxuu ahaa barta cadla walkalb alcaquur iyo eyga boqnagoyska ah baabka afar iyo siddeetanaad qatlu alfarati jiirta in la dilay ayuu babka u laba kun sideed boqol iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alamtula abarna qutay bn saciid qaala xaddaana lif bn sacd can naafic bni cumar ana rasul rasulka l sl slm adina wuxuu idmay fii qatli khamsin shan dilkood oo min adawaabi gaadiidka lilmuxrimi qof muxrimka inuu dilo ayuu nabigeena ruqsayay calayhi salaa slam u idnay idan ayuu bixi nabigena ala sl waa kuwa kuwa ayaga alquraabatu kihi walxedaa'atu dafadii walfaratu jiirti walkalbu alcaquur iyo eyga boqnogoyska iyo walcaqrabu hankarlihi ama xaraanka saa tiradaba baabu qatli alwazaq wazaqa wasaqada taqriiban haddii aad hadda ku qorta ood googal ku qorta waxaa kusoo bixi baashaan oo qoratada oo guryaha iyo dhex socota marka mulana waa jira mula ma taqaanaan culama ya ya so mula marka markii aan yar yarayn waa xasuustaan waa ti la dhihi jiray eh, waana noo imaan doontaa xadiidka cajiib wa yaryaraanta lagu sheekaysan jiray xadiisku arkayna mulcas marka nabi ibraahim wuxuu ku afuufaay oo yani intuu ilaahay dawaabta kale o dhan inay damin ay ka qayb qaadana lakin isaga wuu afuufaay xadidkaa nooga imaan doon waana sheeg yar anagoo yaran ku shekaysan jirna casuustaan marka mulcas maxaa kaloo marka waada wasaqada maxaad u taqaanaa sheekh cabdilla ya qortaad dili jirteen mulaci qortada ah, mulaca kala duwane midka mid waxaa jira iska degan oo kaas ma ahan mid waxaa jira bala aho orod badan qorotadaas taqriiban ya sheekh kaas khatarta ah axsanta alaba markaad qorotadaan iskaga kaabsano qatl wasaq qortada dil kala dilay ayuu baabkan ubay xadidka laba kun sideed boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasa akhbarnii abu bakr ibnu isxaaq albaqhdadi waahiqatu habt qaala xadadana ibrahim ibn xamed ibni carcara waahiqatun xaafidun takalama fiiha alimaam axmed fii bacdi samaacihi qaala xadadana mucaade ahey ah, ibnu hishaam adastawaa'i wa waa saduuqun rubama wahim qaala xadaanii abi abihiis waa hishaam adastawaa'i waahiqatun habtun rumi bilqadar can qataada ibn dacwat basri can saciid ibn raximah اllah raxima jamiic اruwaat ana mra'atan haweeney dakhalat calaa cishata ay usoo gashay wa biyadiha gacanteedana u ahaaday cukaazun ultakay ul ayay wadataa faqaalat waxay tidhi maa haada kan muxuu ahaad waxa ushaad wadata oo ultakayga maxay ahayd faqaalat waxay tidhi lihada اlwasaq qorotadan inaan ku dilan u wataa ku dili rabaa lianna nabiy lah nabig al sl slm xadaanaa wuxuu noo sheegay haweeneydi marka caaisho markay usoo gashay qofka marka cukaaska watiyaawa waa umuna caaisho sooma umuna caaisha wabid ana imra'ata dakhalat cala caaishata wabiyadiha cukaas biyadi man <laughs> ya ha taqriiban sida muuqata xadiidka horta caisha inay waranaysaa u muuqato wallahu aclam saasa ay u muuqataa waano insha alla waa tegaynaa laakiin wax cukaaska wata oo gacanta ku haysta inay caaishata laga yaaba ana marأata dakhalat calaa caishata u gasho biyadiha ay biyadi caaishata cukaasun u ahaaday ultakay faqaalat waxay tihi caaisha faqaalat waxay tihi gabadhi marka ma hada kan muxuu ahaaday cukaaskan muxuu aad wadat faqaalat waxay tihi lihadi lwasaq eh, bahashaan mulacaas amaba eh, qorotadan uu wataa kow liana nabiy lahi nabig sl way ku ciladeysay liana nabiy lahi nabig sl sl xadana wuxuu noo sheegay nabigeena cala sl slam inahu lam yakun inahu shaniye lam yakun ma ahanin shay-un shay ilaa hadduu jira yani shaygaas waxaa loola jeedaa daaba yudfiu wuxuu ka daminaya dabkii calaa ibraahima ibraahim calayhi salaam ilaa hadihi daaba daabadan oo wasaqa mooyeen inti kale way dabkay ka qayb qaadanay in la damiyo iyada lakin maxay ka qayb qaadanaysay horintiyaa laga yaaba saasaa ah, mafhuumka fa amarana nabiga wuxuuna faray sal slm biqatlina inaan dilno wanaha wuxuu nabigeena diiday alai sl slm can qatli اljinaan oo guryo joogta ah inaan dilno ilaa dad ufyatayn labada xariiq oo cadcad midda lahmo ooyeene dad ufyatayn laba xariiq oo cadcad ay leedahay oo saa dusha iyo meelaha ugu taalla meelay ugu taallaba laba xariiqo cadayleed iyo walabtar iyo tandabada go-an oon saynta lahayn fa inahumaa iyaga labadaas nooc dutafyataynka iyo abtarka yadmisaan basar aragga ay ridaan qofka hadduu indhaha dhag ku siiyo inay indhaha ka ridaan oo badanta waliba carruurta kow wa yusqitaani waxay soo ridaan maa fii ibtuuni nisaa dumarka calooshooda wax ku sugan oo ilmahan ay ka ridaan oo jaadibiin noocaas ay leeyihiin ilmihii haddii ay ilmaha indhaha saaraanayo u fiiriyaan ama ha ku candhuufto ama aragga la arkaba muxuu ahaa ha lagu indhabeela ilmihii ay ku indhabeelayan ama dadki ha ku indhabeeli dumarkiina haddii indhahaba ay saaraan khalaas khatar wa marka waxa ku ayaga laga gaarsiiy <laughs> siay si dhib weyn u keensanin saasuu nabigan amar ku bixi calayhi الsalaatu wasalaam nacam dufyatayn waa laba xariiqay leed abtarkana sayntia ka go-ansay ma laha abeesada nooc ka mhm. baabu qatl caqrab hangarley in la baabkan u baabay xadidka laba iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala nasai caleyh ramat llah akhbarana cubaydullahi bn saciid abu qutaamata saraqsi abu qutaamata saraqsi qudaama hiqatun suniyun ma'muun qala xadaثana yaxya bn sacيid الqaطaan can cubaydاllahi bn cumar اcumri wa hiqaة habt qala akhbarnii naafic mowla cabdillahi bn cumar wa hiqaة can eh, bn cumar radi allahu tacaala ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi khamsun shan oo min addawaabi waxa dhulka dulmar ka mid ah oo noolaha laa junaaxa dembi maahan calaa man duul ama qof qatalahuna dila qatalahuna dila oo fii qatlihim ama dilkooda haba yaraatay wax dembi ma ahaanin wa huwa xaraamun isagoo muxrim ah kow alxidaa'atu dafadi waalfa'ratu jiirti waalkalbu alcaquur eyga boqnogoyska ah hangarlihi iwalquraab tukihi abqaca uu ku sheegay intaasba dhib ma lahan ayuu nabig sal slam qofka muxrimka inuu dilo baabu qatl xidaaa dafadii in la dilo ayuu baabkan ubaabi dafada dhibkay geysan waad aragteen hadda kaba soo qaad dararkay geysanaan wasaqi waan sheegnayoo dhibka u keensaday waa xaasid aan inaba caadi ahayn malaha waa laga argudana qaarna waxay leeyihiin oo shuraha hadda ka mid ah sun badan ayuu xambaarsan marka waxaa khatara ah qofka hadduu qanin inu dhibaato weyn geysto ayaa suuragala ah. qodob waa qodobkaas qodob kale jiirtoo kale waa imtixaan foysiq guryahay gubtaa dhibay kaysataa cuduro iyo balaya keenaysaa daacuunka xataa qayba ka qibaadataa waxaa weeyaan tukaha quraabka abqaca xikmadda loo jeeday allahu aclam laakiin nabiga nuu sheegay alai sla slam xidaaada laakiin dararkeeda waa iska caddi yacni mararka qaar xataa reera isku diri reero dhanaa isku diraysaa isku beenaysaa canug alaab yar wato ayay usoo dhici qab ay ka qaadani waxaa laga yaaba marka reerkii inay dad kale ku masabidaan oo dadka ay ku dagaalamaan xataa jaahiliga iyo xataa fi islaam labadaba dhibaatooyin weyn noocaas oo boqolaal qof ay ku dhinteen khaasatan fi ljaahiliya ayaa jirtay oo muxuu ahaa dafa gabar alaab ka daftay kadibna waa xade la yiri oo qiso dheer ay ahayd alcuma marka eh, mid kasta oo marka shareecada ay banaysay dhibka ka ratima ayaa dhib inaba caadi ahayn wax badan oo culays ka imaanaa sidaa ilaahay uu banayay subxana wa tacaala calaa lisaani nabiyi sal slam in qofka muxrimka waxyaabaha uusan dilaynin aan kuwaa lagu darin baabu qatli اxidaaa dafadi amaba hunfaydi dilkeeda ayuu baabkan ubaabay xadidka laba kun sideed boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasa cala akhbarna ziyad ibn ayub albaqhdadi wa iqatun xaafid qala xadana ibn culaya ismacil ibn culaya wa iqatun xaafid qala xadana ayuba ibn abi tabid sikhtiyan wa iqatun tabtun faqiih can naafic mawla cabdillahi bn cumar can ibni cumar radi allahu tacala anuma qala cbdillahi bn cumar qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow maa naqtulu maxaan dilaynaa min adawaabi waxyaabaha noolaha oo dhulka ku dul socda idaa axramna markaan xarmana maxaan dilayna oo noola ogolya qala wuxu yihi nabigeena alayh slam hamsun shan laa junaaxa dembi mahan calaa man duul ama qof qatalahuna dila kow alxidaaa dafadi waalquraaba tukihi waalfa'ratu jiirti ama jiirkii waalcaqrabu hangarlihi waalkalb alcaquur iyo eyga boqnogoyska ah baabka sideed iyo sideetanaad baabu qatli quraab tukihii in la dila ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam yaqub ibn ibrahim adowriq wa iqa qaala xadaanaa hushaym soo dowriqi maha yaqub ibn ibrahim isaga miya y wa iqa qaala xadaana hushaym bashir alwasiطi wa iqatun habtun kaira tadis wairsaal hafiy qala xadaana yaxya bn saciid alansaari wa iqatun habt can naafic mula abdillah bn cumar wa iqa n cumar radi allahu ta anuma ana nabiya nabigana sal sl suli waxaa laga weydiiyey maa shaygeebaa yaqtulu dili almuxrimu qofka muxrimka qala wuxu yhi caqrab hankarlihi ayu dili iyo walfawaysiqa faasiq yarowgii fawaysiqada faasiq yaraydi oo ah jiirkii walxidaaa dafadii walquraab tukuhi walkalba alcaquur iyo eyga boqnagoyska intaba waa la dila ayuu nabig sal slm dhib malaha in la dilo oo waa u bannaan tahay xadii laba kun sideed boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasaci rt abarna maxamed bin cabdillahi bn yaziid almuqri alcadawi wathiqa qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna can الzuhri can salim ibn cabdillahi bni cumar can abihi cbdillahi bn cumar khataab radi allahu ta qa cbdillahi bn cumar qaala nabiy nabigan wuxu yhi sal slem hamsun shan oo min adawaabi waxyaabaha noolaha oo dhulka dul mara ah laa junaaxa dembi ma ahanin fii qatlihim dilkooda calaa man duul qofkii qatalahu na dila fi lxarami xaramka iyo alixraam iyo markuu muxrimka yahay labadaba ila xaramkii asna xukunka ixraamku qaadanaya markay noqoto sayidka kow alfara alfaratu jiirkii ama jiirkii walxidaa'atu dafadii walquraab tukuhi walcaqrab hangarlihi walkalb alcaquur iyo eyga boqnogoyska ah intaba dhib malaha yuu nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabun maa laa yaqtuluhu lmuxrim qofka muxrimka waxyaaba usan dilayn ayuu baabkan u baab yahay haddii wixii uu dili kar loo la sheegay muxuusan dili karin xadيث laba kun sideed boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiث صaحيixa qaala الimaم النasي عليه mt أخبرna محamed بن منصور الجawاز wa ثiqة ثiqa weeya almki qala xadaثna سفyان بن عuyeyنة qala xadaثna ama xadaثnي iبن jurayج can cabdاللaahi بn cubayd بn cumayr الleyثي almki wa ثiqة can بn أbi camaar wa cabdiرaحman iبn cabdالlahi بn abi camaar weeyaan almki alquraشhi wa ثiqaة caabid qaala sأltu waxaan weydiy jaabir بn cabdالlahi radي الlahu taعalى canهuma can الضبع dabc marka waa baabkii shee xuseen waa taqaana baabkaas masalada adayga badnayd waa oo ahayd khilaafka badan keenaysa dabc marka maxaa la yihahdaa ma ruwaagiya ama qaar waraabaha u yaqaanaan mise waa nooc kalea shee xuseen horta aan dhameeya an dabc dabcaas ayaa jaabir waxa laga weydiiyey radia allahu tan arda fa amaranii wuxuu faray muxuu ahaa ninka la yihah jaabir biakliha inaan cuno qultu waxaan ihi asaydun hiya iyada ugaar miya ugaar miya oo ma lagu aarsan karaa qal u nacam qultu waxaan idhi asamictahu miyaad ka maqs min rasuul ka maqash min rasul rasulka sal slm qal wuxuu nacam xadiidkan waa xadis saxiix ibn maaja ayaan soo saaray xadiidkan marka waa masale khilaafi ah horta masalada laba darafba waa in laga fiiriyo tan koobaad horta dabc maxaa la yihahdaa dabc ma dhurwaagan caadigaho annaga wadankeenna jooga oo xoolaha cuna oo la yaqaana mise waa wax bahal ka duwano wadiic waaba yaraatay aanan miciyo iyo waxba todan lahayno waxba aan cunaynin oo iska yani musaalima oo nooc nooceenna un u eg laakiin aan ahayn sida ay kale yihiin waralka iyo iyo bahasha la yidhaahdo dab iyo dabka dab hay kale yihiin waralkana waa aragteen baalka imtixaanka masulogoriga u naqaana dabigana bahal iska miskiin ahoo haba yaraatay aan wax qaninaynin oo carabaha godaha kala soo baxaan waad aragteen marka ma sidaasoo kalaa mise waa isku nooco miday ahaatabaha torta iyadoo masale khilaafiya midda labaad miduu ahaadaba ama dhurwaagan caadiga ha noqdo ama ha noqdo midkan kale oo waxaa weyaan aan ah, noociis ahayn oo ka miskiinsan ha noqdo ma la cuni kara mise lama cuni kara madaahibta afarta labalaba ah, isu raaceen alimaam shaafici aleh raxmat ullah iyo alimaam axmed waxay yihahdeen waa la daldali waa la cuni wax dhibaatooy leedahay mal xadiid kale ay soo daliishadeen soo qodob maaha shaaficiyada marka iyo iyo xanaabilada in la cuna ay qabaan dabca ruwaa waa dhah ama wax kale waa dhadee ku taala laakiin dabc marka la yidhahdo in la cuni kale ay qabaan maalikiyada iyo xanafiyadana waxay qabaan maya waxay soo deliishanayaan nabigeena calayhi salaa slam inuu xaaram yeelay wax kasta an akli kulli dinaab wax kasta oo mici u saaxiib ah ilcunay soo deliishadaan marka masalada waa masale khilaafiya mar dhaxdaan waad ogeydeen culays badan oo ka dhashay oo soomali dhexda buuqa ka dhashay waad ogeydeen xataa b b cda mar culimadeena baykman la wareysanayo xaaladda ay ha ha ha 嗯。ha mm. in la ogaarana hahe waan durwaaga caadiga ku fasire hahe kaas alcumuum marka a inuu inuu caadi la cuni karo a naskana khaaska ahaa axsanta axsanta axsanta lidalika haa waa daliilka shaaficiyada oo shaaficiyada nafsa waxay daliishanayaan waa caam kula dinaab lakin kana khaasa nafsa saasay daliishanayaan shaaficiyada iyo xanaabilada raxima allahu ljamiic baab ruqsa fi nikaaxi lilmuxrim qofka muxrimkaa inuu guursan karo inuu guursado in loo ruqsay u baabkan u baab yahay qofka muxrimkaa inuu guursado masaladan waa masale khilaafe ayadna maymuna bint alxaarif waa habaryarta cabdulahi bin cabaas ayd taala arda markuu nabigeena guursanay muxrim ahay mise ahayn cabdullahi bin cabaas wuxuu qabaa inay nabigeenu muxrim aha laakiin cabdullahi bin cabaas hankoolaa la geliyey xaggaa la aadiyey xadiidkaas lidaalika culamadu waxay ku xukumeen shuduud ayaa lagu xukumay nabigeena calayh slat slam markuu guursanayey maymuuna inuusan muxrim ahayn ayaa waxaa weyaan saxaabada nabigeena iyo axaadiista kaleba ay caddaynayaan waaya xadii laba kun sideed boqol iyo iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis shaad ah shaadka waxaa mukhaalifat mukhaalafat hiqa liman huwa awthaqu minhu o aktar qala imam nas abarna qtayb bn saciid qala xadaثna daawuud wahuwa ibn cabdiraxman alcaطaar wa hiqa can camr wahuwa ibn dinar wa hiqat habt aljahdami weyan qaala samictu abashachaa jaabir ibn zayd alasdi wa hiqat faqih yuxadid isagoo ka warrama ibn cabaas radi allahu ta anuma qala wuxuu yihi abdullah bn cabaas tazawaja الnabiyu nabigan wuxuu guursaday maymunata bint اlxaari oo maymunata bint alxaari uma almuminiin radia lahu ta ada wahuwa nabigan muxrimun oo muxrim yahay ayuu guursaday saas ayuu leeyahay xadiidka mutafaq la socda lakin xadidku waa shaad xadis laba kun sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiis shaad isna qala imam s abarna cmr ali flas watiqat xaafid qala xadana axmed sacid alqaطaan qala xadana ibnu jurayj qala xadana camr ibnu dinar anaba shachaa wa jaabir ibni zayd alasdi watiqat faqiha xada wuxuu ugu warramay can ibni cabaasin ana rasul s inuu guursaday xaraaman xaalu yahay mid muxrim ah ayuu sheegaya xadiidka laba kun sideed boqol iyo sagaal sanaad waa shaad akhbaranii ibraahim ibn yunis ibn moxamed albaqdaadi almuadin muadib muadib muadib waay muadib waa saduuq qaala xadaanii ama xadaana abi abihi waa yunis ibn moxamed almuadib wa waa iqatu tabt qala xadaana xamaad ibn slmta iqatu caabid can xumayd ibn abi xamayd aطawil waa iqat mudlis can mujaahid ibn jabr waa iqatu caalim الtafsir can ibn cabaasi radi allahu tacala canhuma ana rasul sl sl tazawaj wuxuu guursaday maymunata bint alxaari wahuma labadan muxrimaan ay muxriman yihiin xadidka laba kun sideed boqol iyo afartanaad waa xadiis isna shaad ah qaala aimam nas abarna moxamed ibn isxaaq الsاqاni wa ثiqة ثbt qala xadثna أحmed بن isحاaq الxضرمي mowlahma ثiqة qala xadثna xmاad ibn سلمة wa ثiqة caabid can xumayd بn abi xamid الطawiil wa ثiqaة mudlis can بn cabاsi radi an akrima mowla cabdالlahi بn cabaas wa ثiqة weliba faqiih oo habti ah n cabasi radi alahu ta anuma ana rasul sl sl slm tazawaj wuxuu guursaday maymunata bint alxaari wa huwa muxrimun isagoo muxrima xadiidka laba kun sideed boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadiisna shaada axaadiistan marka isdaba taalla oo shanta ahba waa shaad waa isku macna dhammaantoodna waxaa warinaya waxaa weeyaan cabdullahi bin cabaas radia allahu tacala canhuma qaatu cbdullahi bin as barni waxay warram shucayb ninka qaala wuxuu yidhi akhbarni waxay warram yaa dhihi akhbarnidaas alimaam nasaa'i waa akhbarni shucayb ibnu shucayb ibn isxaaq alqurashi waa saduuq wa safwaan ibnu camr alximsi waa saduuq qaala waxay yidhin labadaa nin xadaana abulmuqiira abulmuqiira waa cabdulquduus ibn alxajaaj alkhawlaani waa iqa ah ayaa ii warramay qaala xadaana alawsaaci cabdiraxmaan alawsaaci ayaa ii warramay waa reer dimashq waa taqaana waa iqa can ataa ibn abi rabax waa iqatun can cabaas radi allahu taca anuma ana nabiya nabigana sal slm waa iqatun habt abcan ataa ana nabiya nabigana sal sl tزawj wuxuu gursay maymuunata bint اxaari bint alxaari oo huwa muxrimun isagoo muxrima xadiistan marka qofka muxrimka inuu guursana cabdillahi bn cabaas keligiis ayaa kala gooni noqda saxaabada nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayahay annahyu can dalik arrinkaas oo la nahiyey ayuu baabkan ubaabay xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai nt akhbarna qutayb bn saciid can malik ibn anas imam daal hijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar can nubey ibn wahb waa hiqa أنa abاn بن عafاn الquraشhi abاn بن cثman بن cafاn weyaan الquraشhi waa ثiq qaala samictu waxaan ka maqlay cثmaan بن cafاn radيa الlahu taعalى canه وarضاه yaquul isagoo leh qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm rasuulkan wuxuu yidhi laa yankixu اlmuxrimu qofka muxrimka ah ma guursada laa yankixu اlmuxrimu walaa yakhطibu mana doono walaa yunkixu mana guuriyo nabigeen ayaan ka maqlay salى اllahu عalayhi waalihi waslm isaga ma guursada ma doona mana guuriyo xadiid cad soo ma jeedaan cabdullahi bin cabaas marka waa lagaga batay waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala axaadiis intaa kasii dheer xadii laba kun sideed boqol iyo iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alي ramat lla akhbarna cubaydullah cubaydullahi ibn saciid asaraksi waa hiqatun suniyun ma'muun qala xadaثana yaxya bn sacid alqaطaan can malik ibn nas dar hijra qala akhbarnii naafic can nubayh ibni wahb can aban ibn cuثmaan can abihi cuثmaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu can inabiy nabigena wxu sl sl nabiga naha wuxuu diiday an yankixa almuxrima qof muxrimka inuu guursado aw yunkixu yunkixa u guuriyo aw amaba yakhtibu aw yakhtiba uu doono nabigeena wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam xadid laba kun sideed boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn yaziid alqurashi waa hiqa can sufyaan ibn cuyayn waa hiqatun habt can ayuuba ayuub ibn muusa alqurashi اlumawi waa hiqa can nubah ibn wahb waa hiqa qala wuxu yhi arsala cumar ibnu cubaydillaah ibnu macmar ninkaas ayaa wuxuu u diray ilaa abaan ibnu cuثmaan u diray qof adeeg ah muxuu u diray yasaluhu inuu soo weydiiyo ayankixu lmuxrimu qofka muxrimka miyuu guursani qaala abaan wuxuu yidhi ina cuثmaana bna cafaan radia allahu tacala canhu ardaa xadaثa wuxuu sheegay ana nabiya nabigeen sal sl qal nabigen wuxuu yidhi laa yankixu laa yankixi laa yankixu almuxrimu qofka muxrimka ah ma guursado walaa yakhib laa yankixi almuxrim yuusan guursanin hay waxaa loo hoos mataqaanaa takhalusan min iltiqaa'i saakiniin laa yankix almuxrim aldhihiray laa yankixu ma idin qoran labadaba dhib ma lahan yankix haddii ay noqoto laa yankixil ay noqoni markii muxuu ahaa lisraacini laa yankix almuxrimu laa yankixu almuxrimu labadaba dhib ma lahan walaa yakhtibu mana doono yakhtubu mana yakhtubu khudbada cadigeeda saas yakhtibu yaktibhaa yaktibtaasaa asax marka qofka xadiis marka xadiidka hore waxaa weydii soo wariyey cabdullahi bn cabaas uuna yaraa waad garanaysaan julliga axaadiista nabigana sal slm u wariyey saxaabada nabigana ka soo qaatay cabdullahi bn cabaas xilliga iyada ahna oo maymuuno u guursanaya nin aad u yar u ahaa cumaan ibn cafaan ee xadiidka warina xilligaasun xilli nin weyn u ahaa marka maymuuno inuusan xalaal ku guursadayna axaadiis kaloo badan ayaa cadaynaysa wa calayhi marka xadiidka waad arkaysaanoo alimaam albani aley raxmat ullah wuxuu ku xukumay inay shaad ay tahay saas ayaana sax wallahu aclam baabu alxijaama lilmuxrimi qofka muxrimka inuu istooba ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aley raxmat ullah akhbarna qutayba bn saciid qala xadana leyt bn sacd can abi zubayr maxamed bn muslim bn tadrus waxaa weya saduuqun yudalis can aطa ibn abi rabax can ibn cabaasin radi allahu taala anuma ana rasul rasulka sal allahu alay w slem اxtajam uu istoobay wahu muxrimun isagoo muxrima xadid laba kun sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam bn sacd akhbana qtay bn sacid qala xadadana sufyan ibn cuyeyna can camr bni diinaar can taawuus wa caطaa amni cabaasin ana nabiya nabigena sal sl ixtajama uu istoobay wa huwa muxrimun isagoo muxrima nabigeena cala sl slam xadid laba kun sideed boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam bn sacd akhbana maxamed bn mansuur aljawaaz waa hiqa can sufyan bni cuyeyna qaala anba'ana camr bn diinaar qaala samictu caطaa qaala samictu ibn cabaasin radia allahu tacala anhuma yaquul isagoola ixtajama annebiyu nabigan uu istobay calayhi sala slam wahuwa nabigan muxriman isagoo muxrima uma kadibna qaal wuxu yidhi bacdu intaa kadib ahbaranii waxaa ii warramay daawuus ayaa ii warramay an bni cabaasin yaquul isagoola ixtajama annebiyu nabigan ayaa istobay wahuwa muxriman isagoo muxrim ahbaranaa maxamed ibn mansuur can sufyaan qaal anba'anaa camr ibn dinaar qaala samictu caطaa qaala samictu ibn cabaas meeshaan uu leeyahy uma qaala qaaladan dambe waxaa u mayna camr bn dinaar inuu yahy wallahu aclam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ey camr bn dinaar akhbaranii taawus baa ii warramay meeshi hore muxuu dhahay caطaa somayn haddana taawus uu yidhi ibn cabaasin waa isku mid marka labadaba waa iqa inuu labadaba ka wari waa suuragal inuu wahmi ku dhacay oo caطaa mise ka waris mise taawusna waa suuragal n cabaas radi a ta ql isagoo ixtajama nabiyu nabigan uu istoobay calayhi sala slam wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah intaas ayaan insha allahu tacala cashar kusoo koobaynaa eh, hada wallahu aclam w sal lla w sl abdi rasul mustafaa